alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu taalib ilcilmi ashyaadii aadaabta ahayd ee sheekhu ka hadlaayey waxaynu joognay qodobka saddex iyo soddon assidqu waa run sheegga inuu ruuxu noqdo mid markaa run u saaxiiba sidqulahjati yacnii hadalkiisu inuu markaa run sheegaayo cunwaan lwaqaar yacni luqadiisu inay run sheegaysaa cunwaan lwaqaar deganaanshaha cunwaankiisa weeye wa sharafu nafsi nafta sharafteedii weeye wa naqaa'u sariira yacni sirta qofka u qarsoon iyo baatinkiisa waxa ku sugan saafi noqoshadiisa weeye ay saafiga tahay wa sumuwu lhimma niyadiisa iyo himmadiisu iyo hankiisu inuu koreeyo weeye wa rujxaanulcaqli iyo caqligu inuu miisaan leeyahay weeye wa rasuulu lmawaddati maca alkhalqi jacaylku wuxuu soo diraayo weeye maca alkhalqi khalqiga la jirhkiisa ay isjeclaadaan oo runta dadku waa ku jeclaanayaan wa sacaadat ljamaaca iyo jamaacada iyo dadka markaa waxaa bulshada ah ama dadka markaa waxa weeye jamaca ah liibaantooda weeye wa siyaanatu diyaana diinta waxaa ilaalinaya dhowraya weeye walihaada kaana farda caynin sidaas daraaddeed buu u noqday in la run sheegaa fardu cayn u noqdo fardu kifaaye aanu ahayn ee qof walba laga rabo inuu run sheego fa yaa khaybata man yacnii kii guuldarradiisow farrata fiihi ka gaabiyey runta yacnii guuldara u soo hoyatuu tilmaamaya kaanuhu leeyahay guuldarraday wakhtigaagii baa la joogaaye kaalay oo u kaalay kaas waman facala faqad massa nafsahu wa cilmahu biada ku kastoo sameeya tafriidka ka gaabinta runta uu ka gaabinayo oo been uu sheegaayo la yimaadaa oo runtii ka gaabiya beentana sameeyaa faqad massa nafsahu wa cilmahu biada wuxuu haleeshiiyey naftiisa iyo cilmigiisaba dhibaatu haleeshiiyey dhibaato ayuu haleeshiiyey sheikhu halkan wuxuu kaga hadlayaa masalada ku saabsan in la run sheego runtuna waxa weye waa farducayn siduu sheikhuba sheegay oo runta waa lagu badbaadaa beentuna waa lagu halaagsanaa nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam calaykum bisidqi fa ina asidqa yahdi ila albir waina albira yahdi ila aljanna wamaa yazaalu alrajulu yasdiqu wayataxara asidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam runta laasima oo run la kaalaya mar walba runta la kaalaya run laasima oo daa'ima joogteeye fa inna asidqa yahdi ila albir waayo runtu qofka waxay ku hanuuninaysaa samafalka wa ina albira yahdi ila aljanna samafalkuna wuxuu ku hanuuninayaa ruuxa jannadu ku hanuuninayaa wamaa yazaalu rajulu yasduqu kama baxaayo ninku inuu run sheego wayataxara sidqa runtana ku dadaalayo u qasdaayo xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa ilaa allah agtiisa loo qoro inuu yahay mid run sheegid badan sidiiq inuu yahay loo qoraya sidiiq waxaa looga jeeda waa kasiiru sidqi wa iyaakum walkadiba فإن alkadiba yahdi ila alfujuur وإن alfujuura yahdi ila annaar wamaa yazaalu rajulu yakdib wayataxara alkadiba xataa yuktaba cinda allahi kadaaba nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan idinka digayaa beenta yacni ka digtoonaada beenta fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur waayo beentu qofka waxay ku hanuuninaysaa fisqiga iyo xumaanta wa ina alfujuura yahdi ila fujuurka oo fisqiga ahina wuxuu ku hanuuninayaa naarta wamaa yazaalu rajulu yakdib wayataxara alkadiba xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ninkuna kama baxaayo kama zuulaayo inuu been sheegaayo beentana u qasdaayo ku dadaalayo ilaa allah agtiisa laga qoro inuu yahay mid beenawaas ah oo been badan allahna wuxuu yidhi wakunuu maca asaadiqiin waxaad noqotaan kuwa runta sheegaya qaar la jira noqda adilo badan baa soo aroorto inoogu boorinaysa runta oo inooga digaysa beenta marka inuu qofku run sheegaa waa nabadgelyadii baa ku jirtaa sharaftiisaa ku jirtaa badbaadadiisaa ku jirtaa waa dhici kartaa qofku inuu is yidhaahdo beenta waad ku badbaadaysaa laakiin haddii bay dhacdo inuu markaa adduunyada wakhti ku yaro badbaado badbaado dhammaystiran beenta ku heli maayo laakiin badbaadada dhammayska tiran waxaa lagu helayaa runtaa lagu helayaa badbaadada dhammayska tiran runta ayaa lagu helayaa macnahana sheikhu waa tilmaamayaa sharaxa ibnu cuthaymiin waida kaana alkadibu yunji faina asidqa anjaa wa anjaa hadduuba yahay beentu mid wax badbaadisa marmarka qaarkood runta ayaa badbaado badan oo badbaado badan wain jaa'u alkadibi laa yaduum liannahu surcaana maa yatabayanu alkadibu wa yaftadixu alkaadib waayo waxaa deg deg badan oo deg deg u dhaci karta inay beentu caddaato beennimadeedu uuna fadeexadoobo kii beenta sheegay laakina asidqa caaqibatuhu xamiidah ha yeeshee runta cidhibdambeedkiisu waa wanaagsan tahay oo waa mid la mahadinayo dabeedna wuxuu idhi markaa asheekh ibnu cuthaymiin waxaad eegtaa qisadii saddexdii nin ee saxaabada ahaa ee ka dib dhacay ghaswatu tabuuk cudurdaar la'aanta kaga dib dhacay saddexdooduba run bay sheegeen markii hore cidhiidhi ha la kulmo oo hajri ha lagu sameeyo laakiin markii dambe waxay markaa heleen yacni khayr badan baa u xasilay munaafiqiintii beenta sheegtay ee beenta ku cudurdaaratay dee ceebti kama hadhin cadaabkii aakhirna waa u dambeeyaa laakiin saddexdan saxaabi runtaasay ku kor noqdeen oo sharaf ku heleen towbaddoodiina lagu aqbalay marka caaqiba xamiidah ayay ka heleen wuxuu tilmaamayaa sheikhu in la run sheego waxaa ku sugan degganaanshaha cunwaankiisii baa ku sugan bimacnaa qofku inuu run sheegayo waxay u tahay mid ku tusinaysa deganaanshihiisa ku tusinaysa ile cunwaanku waxa mawduuca laga hadlaayo oo gudihiisa ku imanaya ayuu ku tusinayaa waad ka fahmaysaa ruuxuna inuu run sheego waxaad ka fahmaysaa waxa ka dambeeyaana inay ka wanaagsan yihiin nafta sharafteeda ku sugan yacnii sirtiisa iyo baatinkiisa iyo qalbigiisu inuu saafi yahay baa runtii ku sugan waxaa laga hadlayaa mid wax walba ku run sheegaya waxaa ku sugan himmadiisu inay korayso oo han sare uu higsanayo yacni ruuxa kadaabka ahi fursaddaasuu doonayaa inuu kaga baxo beentii laakiin qofka runta sheegaya cawaaqibta dambuu ka fekerayaa iyo ilaahay agtiisa maxaad ku badbaadaysa marka hansar u leeyahy caqliga raajaxnimadiisaa ku sugan markuu arkay runta iyo beentu inay midna dhibaato leedahay runtuna wanaag ay leedahay iyo manfaco ayuu markaa wuxuu fadilay dee tii markaa waxaweye manfacada lahayd buu fadilay tii wanaagsanayd wanaaggana sababaysoo runta abuu ah fadilay ou ka doortay inuu been kaga baxo wakhtiyada qaarkood meelaha qaarkood oo cidhiidhi markaa ay ku noqonayaan waa waxa qofka jeclaysiinaya khalqiga inuu markaa run lagu bartaa oo dadku waa isku jeclaanayaan ruuxii been sheega waa la nacayaa ruuxii run sheegana waa la jeclaanayaa sacaadadii dadka ayaa ku jirta oo beentu dee waxbay kharribtaa fasaad baana ka yimaada intay beeni kharribtay mujtamaca dhexdiisa diinkii bay ilaalinaysaa oo qofka diinkiisu waa dhowrmayaa hadduu markaa run sheego asidqu maca allah asidqu maca khalqi asidqu maca alkhalqi inuu markaa waxa weye asidqu maca allah la yimaado oo cibaadada uu allaha caabudaayo ka run sheego khalqigana markaa u run sheego yacni axwaashiisoo dhanba run ay noqoto saas aawadeed runtu waa farducayn weeye qof walba waa laga rabaa inuu run sheegaa laga rabaa beentina waa muxarama in la been sheegaa ma bannaana xadiis baa jira sheegaaya ashyaada qaarkood in markaa la ruqseeyey rakhasa nabiyu sala allahu alayh wasalam min alkadibi fi alaain fi lxarbi wa fi alislaaxi bayna annaas wa qowli arajuli limra'atih xadiis macnihiisu saa yahay in nabigu calayhi salaatu wasalaam ruqseeyey beenta saddex gudahood dagaalka waa ku ruqseeyey islaaxa dadka dhexdooda la islaaxinayana waa ku ruqseeyey warka markaa ninku xaaskiisa ku odhanayana waa loo rugseeyey yacni beenta haddaba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen maaha beentii xaqiiqiga ahayd in loo rugseeyo la banneeye waxaa looga jeedaa waa wax la moodaayo qofka maqlayaa been moodaayo laakiin macnaha looga jeeday marka la eego aan been ahayn ee tawriic ah ama macaariib hadalla sarbeeba inuu isticmaalo haata la yidhaahdo inna fi lmacaariidi lamanduuxatan can ilkadib sarbeebaha waxaa ku sugan wax beentii kaaga waasica oo qofku markaa beentii kaga maarmi karo ayaa sarbeebtii ku sugan hadal buu odhanayaa ay moodayaan cidda maqlaysa inuu si uga jeedo iyadoo muraadkiisu si kale yahay ou aqbali karo hadal taasaa waxay noqonaysaa ta looga jeeda buu buuli ahlucilmiga qaarkood saasay ku xambaareen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waa beentii lafteedi weeye ibnu cuthaymiin markaa qowlkaa wuxuu odhanayaa baciid maaha buu odhanayaa in tawriyadaa lagu xambaaro mid baciida ma waaya buu odhanayaa haddii markaa dee beenuu iska caadaysto inuu eh, ashyaadaa ku sheego waxaa dhici karta ashyaada qaarkood inay fashilmaan oo ninku xaaskiisa dee hadduu markaa wuxuu ugu sheekeeyaba dee beenuu ku akhriyo marka dambe waa ka ilbaxaysaayo dee waxay ogaanaysaa inuu wuxuu u sheegayaa been tahay hadal uu ku yidhaahdo ay ku kalsoonaanaysaaba jiri maayo dee dhib baa taa ka imanaysa ya a beentaadii baad wadaabay odhanaysa laba qofoo markaa waxa weeye wada nool weeye hadday noqoto markaysaga inuu taas caadaysto marka dambe waxa weeye waxay noqonaysaa dee inay fashilanto taasina xidhiirkii dhexdooda ayay marka xumaynaysa ee waxaa looga jeedaa bay yidhahdeen tawriyo masala nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu doonaayo inuu jihaad u baxo oo qaswo ama duullaan jihaad uu u baxo waraa bigayriha meel kaluu tilmaami jiray oo ama ka sokaysa ama ka shishaysa ama wuxuu weydiin jiray dadka meelheblaayo xaggee loo maraa isagoo moodsiinaya in halkaa uu doonaayo si warkaacidi hadday maqasho oo munaafiqiinta qaarkood ay maqlaan ayna warkii u gudbin waa laydinku soo maqanyaho idinkaa laydinku soo duulaya ama wuxuu tilmaami jiray meel ka sokaysa ama meel ka shaysa ama dadka wuxuu weydiin jiray meel heblaayo xaggee loo maraa ta noocaasoo kale waxa waa tawriya warraa bikayriha warraa yuwarrii tawriyatan warraada xadiidka ku soo aroortay masdarkeedu waa tawriya meel loo jeedin baa loo tilmaamayaa ama loo sarbeebayaa si loo moodsiyo tawriyadii marka waxay u qaybsantaa tawriya qawliya iyo tawriya ficliya tawriya qawliya iyo tawriya ficliya mid odhaahda ayaa tawriya lagu samaynayaa mar marna ficilkaa tawriya lagu samaynayaa masalano kale marka eh, xataa gacanta wax lagu tilmaamaayo oo la halkaa usuulkiina gees u jeedo farihii kalena gees u jeedaan qofku wuxuu moodi karaa halka faruhu u jeedaan inay tahay laakiin marka loo qasdaayo halka suulku u jeedo ila gacantii la tilmaamayo labaduba ka mid yihiine nooc tawriya baa ku jirta nooc tawriya baa ku jirta islaaxa dadka la islaaxinayo ee dhexdooda la doonayo in la hagaajiyo la islaaxiyo waxaa markaa la doonayaa qalbigooda in laysu soo dhoweeyo marka hadalka wixii adkaaya uu ciddaa ka yidhi la sheegi maayo wixii ugu debacsanaa wuxuu yidhaahdo baa la soo naqlinaya la sheegaya culammada odhanaysa waxaa weeye markaa been sariixa looma jeedo saasay ku xambaarayaan saasay ku xambaarayaan ama sidaasuu iga yidhi markuu yidhaahdo xilli uu kale oo aan xilligu hadalkaa yidhi ahayn buu u niyoonayaa markaasuu odhanaya ma odhan saas ila warkan waa war looga sheegay wuxuuna u qastayaa xilli kaleoo aan xilligaa ahayn inaanu odhan waa nooc tawri ah laakiin culammada odhanaysa kadibku waa ku bannaan yahay oo eh, marka xaaladdan oo kale ay noqoto maslaxada raajixadee ku jirta daraaddeed bay u bannaanaanaysaa oo sida marka waxay qiibadu mustasnayaad u leedahay baa beentuna mustasnayaad u leedahay waxay leeyihiin xaaladda caynkaasa si qulubtooda la ysugu soo dhoweeyo si markaa loo islaaxiyo waxaa la odhanayaa warniow adigaa bele kugu raran tahay ninkani sidanba ma odhan sidan iyo sidan iyo sidan buu kaa yidhi waaba ku ammaanayey caynkaasuu kaa yidhi qofku waa debcayaa dabeed markaas isoo debcaanba markaas saa lagu islaaxin doonaa oo lagu heshiisiin doonaa xataa culammada saa odhanaysaa maalan oo beentii wax ka bannaynaysa oo ku xambaaraysa xadiidka inuu kadibkii sariix ahaa yahay ugama jeedaan zawjadoo kale inuu markaa dee ka dhiganayo sidan ee mar xaaladu adkaatay oo dee markaa laga baqi karo in wax kala kacaan ama qoyskuba burburo ayaa markaa waxa weye wax lagu badbaadinaya maslaxa raajixa ku sugantah ee malaha iyaga laftoodu markan caada laga dhiganayaa malaha laha yacni saas yada ma laha qaala alawsaaciyu raximah allahu tacallam isidqa qabla an tatacallama alcilma awsaaci waxa uu yidhi raximah ullah runta baro qabla an tatacallama alcilma intaanad cilmiga baran ka hor runta baro macnaa aadaabta wanaagsan ka horreen wa qaala wakiicun raximah allah wakiicna waxau yidhi wakiic ibnu jaraax haadihi sancatu laa yartaficu fiiha ila saadiq farsamadan kuma kor noqdo mooyaane mid run sheegaya farsamada waxaa looga jeedaa waa runta fatacallam raximaka allahu sidqa qabla an tatacallama alcilma baro raximaka allaahu allah ku naxariistee asidqa runta baro qabla an tatacallama alcilma intaanad cilmiga baran ka hor runta baro inaad run sheegto baro waasidqu ilqaa'u alkalaami cala wajhin mutaabiqin lilwaaqici walictiqaad runtu ilqaa'u alkalaami waa in hadalka la tuuro oo la yidhaahdo cala wajhin mutaabiqin lilwaaqic weji waafaqayo waaqica waafaqayo loo yidhaahdo oo waxaa jira waafaqsan walictiqaadi ictiqaadkana waafaqsan fasidqu min ariiqin waaxidin yacni runtu waddo keliyay ka timaadaa oo ka ahaataa ama naqiiduhu alkadibu faduruubun ama naqiiduhu runta waxaa ku lidka amiya ee ka hor jeeda alkadibu oo beenta ah faduruubun waa noocyaal waa alwaanun iyo midabo kala duwan wa masaaliku iyo ariiqyo wa awdiyatun iyo waddooyin weeye kala duwan yajmacuhaa alaaatun waxaa kulminaaya saddex nooc alawalu kadibu lmutamalliq ka koowaad waxa weeye waa kii beenbeen cid isu jeclaysiinaayey u been sheegayey malaaqadu asalahaan waa xubbiga mutamalliquna waxa weeye waa mid doonaaya inuu cid isjeclaysiiyo ayaa la yidhahdaa mutamalliq markaasaa wax raalli gelinaya ugu hadlayaa ama wuxuu isleeyahay waa ku jeclaysiinayaa ciddaas marka wuxuu u been sheegayaa si qofkan isaga dhaadhiciyo oo qofkan u jeclaado wa huwa maa yukhaalifu alwaaqica waalictiqaad wuxuu ku tacriifiyey sheikhu waa beenta khilaafaysa laba shay labadaba waxaa jire waaqicaana waa khilaafaysaa ictiqaadka uu rumaysan yahayna waa khilaafaysaa kaman yatamallaqu liman yacrifuhu faasiqan aw mubtadican fayasifuhu bilistiqaama waa sida ka isjeclaysiinaya miduu garanaayo inuu faasiq yahay wuxuu garanayaa oo ku ogsoon yahay inuu faasiq yahay ama yacrifuhu wuxuu garanayaa carafo sida badan hal mafcuul bay siiyaan liman yacrifuhu ciduu garanayo ayuu markaa beentaa isku jeclaysiinayaa faasiqan xaaluu faasiq yahay garanaayo yaclamu hadduu ka cabiri lahaa sheikhu waxaynu laqbayn lahayn lama mafcuul xaaluu faasiq yahay uu garanaayo aw mubtadican ama mubtadic yahay uu garanaayo fayasifu bilistiqaama fayasifuhu wuxuu ku sifaynayaa bilistiqaamati toosnaan uu kuman yahay oo shareecada ku toosan yahay laba wakadibu lmunaafiq nooca labaad waxaa la yidhaahdaa waa munaafiqa been sheeggiisa uu been sheego wa huwa beenta munaafiquna maa yukhaalifu alictiqaada wa yutaabiqu alwaaqic waa waxa ictiqaadkiisa khilaafaya uu rumaysan yahay wa yutaabiqu alwaaqic waaqicana waafaqaya ictiqaadkiisa waa khilaafsan yahay laakiin waaqaca waa waafaqsan yahay kalmunaafiqi yantiqu bima yaquuluhu ahlu اsunnati waalhidaaya waa sida munaafiqa odhanaaya ku hadlaya bima yaquuluhu ahlu sunnati waalhidaaya waxay odhanayaan kuwa sunnada iyo hanuunka u saaxiibka ay odhanayaan ayuu ku hadlaya ku dhawaaqaya ahba ka sii fiicnayd in la yidhaahdo ahlulislaam waxay odhanayaan buu odhanayaa shahaadataynkiibuu la imanayaa dhabna kama aha saddex wa kadibu alqabiyi nooca saddexaad waxa weeye waa nacaska beentiisa weeye qabaagu waa nacasnimada uu ku been sheegayo bima yukhaalifu alwaaqica wa yutaabiqu alictiqaad wuxuu ku been sheegayaa wax waaqici khilaafaya laakiin ictiqaadkiisa waafaqaya oo isagaa wuxuu u qabaa inay sidaas tahay iyadoo xaqiiqadu ay tahay inaynay ahayn kama yactaqidu salaaxa suufiyin mubtadicin waa sida kii ictiqaadsanaa nin suufi ah wanaaggiisa ayuu ictiqaadsan yahay iyo salaaxiisa suufigaasoo mubtadicin mubtadica fayasifuhu bilwilaaya wuxuu ku sifaynayaa inuu weli yahay weli ilaahay inuu yahay ayuu ku sifaynayaa falzam iljaaddata waxaad laasimtaa aljaadata waddada markaa waxa weeye ee toosan ee aan markaa godgodka aan lahayn yacni taa laasim waa assidqa runta ahaatay fala tadqad cala cakadi lisaan yacni ha ku dhufanin cala cakadi lisaani carabka guntiisa ama asalkiisa yacni daqdi ha ku samayn walaa tadumma shafatayk dibnahaagana ha qalloocin walaa taftax faaka afkaaga ha furin naatiqan xaalaad hadlayso ilaa calaa xuruufin xuruuf inaad ku hadlaysa mooyaane xuruuftaasoo tucabbiru can ixsaasika asaadiqi fi lbaatin ka warramaysa oo sheegaysa can ixsaasika dareenkaaga assaadiqi run sheegaya fi lbaatini baatinka hoose yacni markaa dareenka aad ka dareemayso ee runta ah yacni mid ka warramaya xaaluu yahay mooyaane xaal kale carabkaagana markaa waxa weye daqdi ha ku samayn marka uu xuruufta qofku ku hadlaayo dee makhaarijtii waxa weeye dee daqad baa lagu samaynaya oo carabkiiyo dhalxanagii ayaa isqabsanaya xurufaha qaarkood oo dhalxanag ka soo baxaya ama daraf lisaan ka soo baxaya ama wax la mida ya marka waxa weeye maqaaticu sawtku marka siduu ku soo baxaya waa in makhaarijtii la garaaco marka carabkii iyo waxa weeye markaa yani dhalxanagii baa iska raacaya ama carabkii iyo markaysaga dhinacii ayaa iska raacaya yani waxa weeye halkaas marka ilkaa dhinacooda marka taas marka waxa cakad waa asalka weeye muxuu u jeedaan un carabka dee bimacnaa wuxuu ka tilmaamayaa ha iska hadlin adigoo hadalkaasi u cabbiraayo dareenkaaga dhabta a cabbiraayo mooyaane mar kale ha hadlinba kalxubbi waalbuqdi aw ixsaasika fi daahir wuxuu tusaalaynayaa dareenka hoose qarsoon sida jacaylkaaga iyo sida nacaybkaaga waxaan dareenkaagii ka warramayn ha sheegin cidaad necab tahay ha odhani waan ku jeclahay waxaanad aaminsanayn inay sidaas tahay ha u sheegin inay saa tahay qof aad u qabto inuu marka waxaa luunsan yahay waad hanuunsan tahay ha odhan qof aad u qabto marka waxawayan inuu markaa dalaal ku sugan yahay waa weli ilaahay ha odhan aw ixsaasika fi daahir ama cabbiraya dareenkaaga muuqda cabbiraya kaaladii tudrikuhu alxawaasu alkhams sida kay haleelayso dareemayaasha shanta ahi alsamcu waalbasaru waalshamu waaldawqu waallamsu waa shanta dareenee la yaqaano waxaa la yidhahdaa alxawaasu aldaahira waa dareemayaasha muuqda weyn alsamcu waa maqalka walbasaru waa aragga waashamu waa urta oo qofku wax urinayo waaldawqu waa dhadhanka wax dhadhaminaayo waallamsu waa taabashada taasi waa alxawaasu aldaahira xawaastii waxay kaloo leedahay xawaas baatinaa jirtaa oo dareemayaasha markaa qarsoon baa iyaguna jiraa oo qofku ku dareemaayo wax oo iminka gaajada markuu gaajoonaayo dee waxa weeye ixsaas baatina jiro dareemaya gaajadii kharaadkii gaajadii khajilaadii murugadii cabsidii yani waxa weeye kullu dalik yani waxa weye dareemayal baa jira yani faraxii xubbigii buqdi uu sheegaayo yani kullu dalika waa yani marka waxa weye baatina fasaadiqu laa yaquulu axbabtuka wa huwa ka runta sheegayaa ma yidhaahdo waan ku jeclahay waan ku jeclaaday isaga oo necab saa odhan maayo walaa yaquulu samictu wa huwa lam yasmac waan maqlay odhan maayo isagaan maqlin wahaakada sidaa ma odhanayo ay walamru haakada sidaas weeye waxdar an taxuuma xawlaka adunuun ka digtoonow agtaada inay ku wareegto malayaashu fatakhuuna kaalcasiima ay ku khiyaamayso go'aanku uu ku khiyaameeyo oo kugu khiyaameeyo fii sidqi lahja hadalka inaad ku run sheegto uu kugu khiyaameeyo fatusajala deedna lagugu qoro ya fii qaa'imati alkadaabiin kuwa beenawaasiyada ah inaad liistadooda ka mid tahay wa ariiqu damaanati lihaada waddadaas sidaa kuu damaano qaadaysaana waxay tahay idaa naasacadka nafsuka hadday naftaadu kugula doodo bikalaamin hayri saadiqin fiih hadal bay nafti kugula doodo bimacnaa kugu khilaaftay aanad ku run sheegayn oo nafti wakhtiyada qaar bay waxay rabtaa in meelaha qaar ixraajka ay kaga baxdo inay wax iska tidhaahdo si waxa weeye markaa aan loo ceebayn waddada ku damaano qaadaysaa waxay tahay an taqharahaa inaad ku dirqido bidikri mansilati sidqi maqaamka iyo martabada runtu ay leedahay inaad sheegto aada xasuusato wa sharafihi iyo sharafta runta inaad markaa sheegto wa radiilati alkadib iyo beentu xumaanshahay xun tahay inaad sheegto iyo wa darakihi hoosaynta ay hoosayso yacni darakaadka waxaa la yidhahdaa waa diddu darajaat darajaad waa marka sare loo korayo darakaatna waa marka hoos loogu daadirayo ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar wa darkihi iyo waxa weeye hoosaynta ay markaa beentu hoosayso buu naftii xasuusinayaa u sheegayaa wa ana alkaadiba can qariibin yankashifu iyo ruuxa beenta sheegayaa inuu wakhti dhow kashifmayo oo fadeexadoobayo beentiisa caddaanayso wastacin biاllaahi walaa tacjizan allah kaalmayso walaa tacjizan yacni markaa ha awoodi waayin runta ha awoodi waayinee runtii la kaalay ama ha ka wahsan inaad run sheegto ha ka wahsan walaa tacjazan ama walaa tacjizan macaan labaduba waa jiraan waxayna qaarkood yidhaahdeen waxaa fasaaxo badan markay tahay baabu daraba laakiin baabu waa leedahay walaa taftax linafsi saabirata almacaaridi fii kayri maa xasalahu sharc ha u furi nafta saabirata almacaarid sarbeebaha waddadooda ha u furin fii kayri maa xasalahu sharcu sharcigu wuxuu koobay waxaan ahayn wax kale ha ugu furin bimacnaa mar walba macaarid ha iska isticmaaline waa inay noqotaa maxduud inta macaaridda aad isticmaalaysaa kaannahu inuu leeyahay ashyaadaas soo aroortay iyo waxa la midka ah uun macaaridda u isticmaala laakiin albaab iska furan ha ka dhigan macaariddu waa sarbeebaha waa hadal uu qofku odhanaayo uu si uga jeedo uu aqbali karo hadalkooda laakiin qofka maqlaya uu si kale u fahmayo qofka maqlaya ayaa si kale u fahmaya marka la eegana waxa weeye hadalkiisaas waa run hadhow markuu yidhahdo saasaa dee aan uga jeedin laguma qabsan karo qisaa la soo naqliyaa waxay yidhahdeen nin saxaabiya ah wuxuu is yidhi gabadh guurso saxaabi guur badnaa buu ahaa markaasuu wuxuu yidhi waxaan doonayaa inantaa inaan guursado ninkuu sheegayaana waa nin isaguba doonaya gabadha inuu guursado doonayo markaasuma gabadhaasa doonaysa inaa guursato waxaan arkay nin dhukanaya nin dhukanaya ayaan arkay saxaabigii baa iska daayey kadib buu gabadhii guursaday ninkii kale warso adiga gudhi nin dhukanayaan arkay markaasuu aabbaheedoo dhukanaya arkay <laughs> wuxuu yidhi aabaheedoo dhukanaya ayaan arkay dee nin maaha hadalkii run waa yahay laakiin de nowcan maa siduu markii u fahmay iyo siduu uga jeeday de waa kala duwanyi ya waa kala duwanyi wuxuu yidhi fa yaa aalib alcilmi kaagan cilmiga doonayow ixdar an tamruqa min alsidqi ila almacaariid ka digtoonow inaad ka murkuddo oo ka baxdo muruuqu waa bixitaanka an tamruqa inaad ka murkuddo oo ka baxdo min asidqi runta oo ila almacaariidi sarbeebaha aad u baxdo oo hadduu sarbeebihii qofku caadaysto farabadiyo marka dambena wuxuu uga sii gudbayaa beentii sariixa ahayd sarbeebta lafteedu inay kugu farabadato maaha haddaad caadaysato iyadii badsato ya marka dambe waxay sallaan u noqon kartaa inaad beentii caddeed ku dhacdo falkadibi dabeedna beenta uga sii gudubto wa aswa'u maraami haada almuruqi bixitaanka runta laga baxayo waxyaalaha laga doonayana waxa ugu sii xuni waxa weeye ee looga qasdayo alkadibu fi lcilmi in cilmiga lagu been sheego oo been laga sheego sharciga lidaa'i munaafasati alaqraan looga been sheego dadka markaa isku asaagga ah tartankooda ay tartamayaan oo iyagu beratamayaan cudurka ku saabsan aawadeed cilmigii looga been sheego si siyaado looga yeesho wa tayaraani sumcati fi laafaaq iyo sumcada qofka markaa waxaan yacani maqalkiisa la maqlayo oo sharaf laga sheegayaa inay duusho cudurka arrinkaa ku saabsan tartankeeda loo tartamayo aawadeed loo been sheego fil aafaaqi sumcaddiisu ay ku duusho iyo magiciisu yacni jihooyinka kala duwan ee fogfog ku duusho oo bimacnaa waxaa dhacda dadka qaarkoodda inay aad u raadiyaan sumcaddii iyo maqalkii ay doonaan magacoodu inuu markaa aad u faafo dadka isku asaagga ana waxaa dhici kartaa dee qaarna inuu magacu faafo qaarna aanu faafin laba isku aqoonaa dhici karta midna magaciisa inuu duulo midna magaciisu inaanu duulin way iska dhacdaa markaa si uu markaa magaciisu u duulo oo sumcad badan u yeesho oo aad markaa waxa weeye warkiisu u caanbaxo inuu u been sheego maaha oo cilmiga ka been sheego oo waxaan sax ahayn sheego dadka qaarkood masaa'isha qaraa'ibta waxay u sheegaan si waxa weeye markaa yacni dad fara badani ay u arkaan oo u sheergareeyaan oo magaciisu aada u caanbaxo ayaa alfaadda qariibka ah iyo masaa'isha qaraa'ibta ah iyo waxa weeye wakhtiyada qaarkood cay iyo wax la mida ay u isticmaalaan si uu markaa caanbaxa u helo waatay yidhaahdeen qaarkood ida aradta an tashtahira fabul fii bi'ri zamzam haddaad doonto inaad caanbaxdo ceelka samsamka ku kaadii bay yidhahdeen qisaana la soo naqliyaa wakhtigii cumar bnu khadaab baa waxaa la soo qabtay baa nin weyn oo ceelkii ku kaajay zamzamka waa wakhtigii cumar bnu khadaab markaasaa la ceelka maxaad ugu kaadida wuxu uhi dadkii aanu xusayn baan arkay dabeedna waxaan doonayay dadka markaa agtooda si aan magac ugu yeesho oo dadku ii bartaan baan saa u sameeyey buui markaasaaba dee qaarkood hadal ka dhigeen ida aradta an tashtahira fabul fii bi'ri zamzam laakiin waa ariiqo xun oo ah waa ariiqo liidata qofku inuu markaa magaca ku raadiyo iyo caanbaxa inuu raadiyaa marka horeba waa arrin aan fiicnayn mar labaadkana wax xun inuu ku raadiyaa waa wasiilatun sayi'a ligaayatin sayi'a waa waddo xun oo loo maraayo yacni yool xun ujeeddada la leeyahay oo xun dariiqa loo maraayo isaguna xun marka dad fara badan waxaa ku kallifay eh, beenta ay cilmiga ka sheegayaan waa si ay u doonayaan inay markaa caanbaxaan marka ay rabaan sheekhu mawduucan waa ku dheeraaday waxaanu tilmaamayaa in runta aada loogu dadaalo beentana aada laysaga jiro intaan cilmiga la baran aadaabta wanaagsan waa in la bartaa aadaabta wanaagsanna waxaa ka mid a ah, assidqi baa ka mid a ah tacallam sidqa qabla an tatacallama alcilma runta barakadeedana qofku waa u aayayaa bihada irtafaca alqowm waatay bacdu salaf yidhaahdeen sidqigaasaa markaa waxa weeye raggii hore ku kor noqdeen oo sharaf ku heleen ruux hadduu run sheego runtaas barakadeedii wuu arkayaa ilaahayna waa u barakaynayaa caaqibada runtuna waa wanaagsantao waa caaqiba xamiida saynu soo sheegnay hadihi sanca laa yartaficu fiiha ila saadiq hadalkaa waqiic bihada irtafaca alqowm waa shabbahaa marka cilmiga baro intaanad cilmiga barana runta baro oo barashada runta la baranaayo waa in lagu horreeyaa lana laasimaa runtii marka runta baro intaanad cilmiga baran runta maxaa la yidhahdaa runta waxaa la yidhaahdaa waa alikhbaaru bima yuwaafiqu alwaaqic waa in laga warramo wax waaqac waafaqaya ama alikhbaaru bima yutaabiqu alwaaqic ayaa waxaa la yidhahdaa runtaa la yidhahdaa alsidqu cinda ahli sunnati waljamaca waa saas kadibkuna waa maxay kadibku waxa weeye waa alikhbaaru bimaa yukhaalifu alwaaqic waa in laga warramo wax waaqica khilaafaaya ayaa la yidhaahdaa been la yidhahdaa tacriifkaasi waa sida ahlusunna waljamaca ay ku tacriifiyeen sheikhu hadda wuxuu ku tacriifiyey inuu yidhi ilqaa'u lkalaami cala wajhin mutaabiqin lilwaaqici walictiqaad laba shay waa inuu hadalku waafaqaa kow waaqicana waa inuu waafaqaa ictiqaadkana waa inuu waafaqaa labada markuu wada waafaqo ayaa waxaa lo odhanayaa waa run sidaas ayuu ku tacriifiyey tacriifkani kollay tacriifka ahlu sunnaha ma aha sheekh ibnu cuthaymiinna ma baraarujin culamada ahlu sunnaha siday ku tacriifiyeen waa in waaqica iyo la eegaayo warka la sheegay laakiin muctasilada qaarkood baa waxay yidhaahdeen labadaas markay wada waafaqaan hadalku markuu labadaba waafaqo waaqica iyo ictiqaadka labadaba markuu waafaqo ayaa waxaa la odhanaya waa run labadaba hadduu khilaafana waxay yidhahdeen waxaa la odhanaya waa been hadduu labada midkood waafaqo midna khilaafana way isku khilaafeen bacdi muctazilada ka midii waxay yidhahaan waxaa la odhanaya waa saadajo runna maaha beenna maaha bacdina waxay yidhahdeen maya ictiqaadka hadduu khilaafuu been noqonayaa ictiqaadka hadduu khilaafo ayuu been noqonaya adigu masalada waxaa ku sugan yacni afar qowl bay geliyeen qowl waa qowlka tacriifka ahlusunnaha mashhuurka ka ka caanka aynu sheegnay laba qowlna muctazila kala leh qowlka afraadna raaqib alasfaani baa iska leh oo wuxuu raaqib alasfaani yidhi saaxibu almufradaat labadaba markuu waafaqo waa run labadaba markuu khilaafana waa been markuu mid waafaqo ka kalena khilaafana waa sidqun biictibaar wa kadibun biictibaarin aakhar sina run buu u yahay sina been buu u yahay si marka loo eego waa run si kale marka loo eegana waa been waxay ishkaal gelisay aayaddan allah uu yidhi ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllahi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun aayaddaasaa ishkaal gelisay oo waxay yidhaahdeen munaafiqiintu iyagoo yidhi nashhadu inaka larasuulu اllah oo waaqici ay waafaqsan tahay ayaa haddana allah wuxuu yidhi wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun maxay ku been sheegayaan waxay ku been sheegayaan ictiqaadkoodii bay khilaafsan tahay laakiin waaqici way waafaqsan tahay waaqicii way waafaqsan tahay culamada ahlu waa ka jawaabaan waxay kaga jawaabeen inay yidhaahdeen nimankani waxay ka warrameen may odhan keliya innaka la larasuuluullah ee waxay raaciyeen nashhadu annagaa qirayno sidaa ogo ictiqaadsan yacani waa ognahay oo waa ictiqaadsannahay oo waa ka markhaati kacaynaa waxay ka warrameen waaqica baatinkoodii bay ka warrameen nashhadu markay leeyihiin saasaanu qiraynaa ka markhaati kacaynaa ogsoonnoo ictiqaadsannahay waxay ka warrameen can waaqici quluubihim wax waaqici qalbigooda khilaafsan bayna sheegeen ila shahaadadaasi qalbigeega ka soo baxday leeyihiin mogti afka baarkiisaannu ka qirnay ma aha shahaadadii waxay laasimsanaysaa cilmi iyo ictiqaad iyo yaqiin marka warka ay ka sheegeen qalbigooda oo ah markaa sidaasaanu ognahay oo ogsoonnahay oo ictiqaadsannahoo rumaysannaho yaqiinsannahay taasay ku been sheegayeen calaa haadaa waxay noqonaysaa waxa weeye waxay ka sheegeen qalbigooda ay kaga warrameen bay ku been sheegayeen idan laa ishkaal ishkaal mas'alada kuma sugna alimaamu nawowi wuxuu ku sheegayaa sharaxa saxiix muslimka inay markaa waxa weeye tacriifka ahlulxaqu inay yidhaahdeen run waxaa la yidhaahdaa alikhbaaru bima yuwaafiqu alwaaqic ama bima yutaabiqu alwaaqic naxwu haada runta in la yidhaahdo in lagu warramo bima yutaabiqu alwaaqic wax waaqica waafaqaya marka la sheegay run tahay wax khilaafaya marka la sheegana been bay noqonaysa aqwaashan kale dee kutub albalaaqa lagu sheegana waxay u nisbeeyeen culammadu culammadii ahlu sunne umay nisbayn ka eeg sharxu cuquud iljumaan lisuyuuti nadmigana wuu ku tirinayaa marka dambena waa sharxiya iyo kutubta kale la midka ah kitaabka qaswiini iyo sharxiisa shuruuxdiisa cidday u nisbaynayaan waxay noqonaysaa ciddaa kale yani muctasile iyo ayqada runtii haddaba wuxuu sheegay sheikhu runtu waa ariiq keliya laakiin beentu waa noocyaal waxaa jira buu yihi kadib almutawalliq mid waxa weeye wax waaqica iyo ictiqaadka labadaba khilaafaya ku hadlaya oo isaguna aanu u qabin sidaa inay tahay waaqicana khilaafsan oo sida kii isjeclaysiinaayey faasiqa ama mubtadica oo isaguna garanaayo inuu faasiq yahay ama mubtadic yahay ama bidcoole yahay markaasuu leeyahay waxaad tahay mustaqiim waad toosan tahay waxaad tahay saalix waad wanaagsan tahay ya salaax iyo wanaag buu ku sheegayaa ku sifaynayaa sunno iyo xaq inuu ku sugan yahay ayuu ku sifaynayaa kaasi waa kadibulmutamalliq waana nooc nifaaqaa ku sugan markii saxaabada qaarkood loo sheego lagu yidhi wakhtiyada qaarkood madaxdan u gallaa deed waxaannu marka dambe sheegayno waxaan ahayn baannu marka hore ku nidhaahnaa wuxuu ugu jawaabay saxaabigii loo sheegay kunaa nacuduhu fii cahdi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam min annifaaq waxaanu ku tirin jirray arrinkaasoo kale wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay munaafiqnimada ka mid tahay inay munaafiqnimada ka mid tahay waa nooc nifaaq ah malow nifaaq camaliyaba ha ahaatee nooca kale waa kadib lmunaafiq waa munaafiqa beentiisa ama beensheeggiisa wax waaqici waafaqsan ayuu sheegayaa laakiin ictiqaadkiisiibu wuxuu ka sheegayaa ou leeyahay saasaan u qabaa saasaan ictiqaadsanahay saasaan aaminsanahay wax kale ma qabo haddana waxa weeye markaa ma aaminsana waa kadib lmunaafiq akhbar can waaqici qalbihi bima yukhaalif wuxuu kaga warramay waaqica qalbigiisiibu wuxuu ka sheegayaa waxaanu aaminsanayn ku sugnayn waa taa munaafiqiintu ay leeyihiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu allah haddana ayna aaminsanayn shahaadaday sheeganayaan bayna ku run sheegayn ila shahaadadu waa inay qalbiga ka soo baxda kaannahu inay leeyihiin qalbigaannu ka ictiqaadsanno ka rumaysanno ka yaqiinsannahay kamana aaminsanaan waxaa la mid a dadka ahlulbidaci wakhtiyada qaarkood waxay sameeyaan cidda ahlu sunnaha inay taqiyo markaa u sameeyaan ugu sii caansanaadaan qolada shiicada la yidhahdo shiicadu aad waxay u isticmaalaan taqiya wax la yidhaahdo taqiyadaasi waxay tahay waxay ku leeyihiin cid markaa ictiqaadkiina khilaafsan haddaad la kulantaan waa inaad u sheegataan sida iyagu qabaan inaad la qabtaan oo la aaminsan jihin ahlu sunnaha markay la kulmaan waxay isticmaalayaan taqiyo war waxaa qabtaan qur-aanku inuu muxaraf yahay maya ma aaminsanin walacana allahu man qaala dalik cidda sidaa tidhaahdo qur-aanku waa muxarafna ilaahay ha nacdalo bar saxaabada nebiga caydaan may ma aaminsanin saxaabada nebiga in la caayo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo saxaabada kale toonna in la caayo ma qabno walacana allahu man saba asaxaaba ilaahayna ha nacdalo cidda saxaabada caydaan wallahana way raacinayaanba wallaahi ma qabno ma aaminsanin haddana waa aaminsan yihiin waa taqiyo yacni marka hore ictiqaadaadkooda ka mid tahay taqiyada waxaa la yidhahdo waxay leeyihiin qofkaan taqiyo la imanin markuu mukhaalifka la joogo waa qof diin la a'immaday u abtirsadana beenbeenta ugu abtirsadaan bay ka soo naqliyaan iyagaa ku been abuuranayeen inay yidhaahdeen attaqiyatu diini wa diinu aabaa'i man laa taqiyata lahu falaa diina lah taqiyadu waa diinkaygii iyo diinkii aabbayaashay jacfar asaadiq oo kale u nisbeeyaan ma odhan waa kadib maxaa ka fara badan beentay ka sheegayaan taqiyada ay diin ah diintii aabbayaashayna ah man laa taqiyata lahu falaa diina lah kaan taqiyo lahayni diinba male waa bilaa diin waxay leeyiin mukhaalifka markaad la joogto ictiqaadkaaga khilaafsan caqiidadaada saxda ah ee aad aaminsan tahay adigu saxnimada u aaminsan tahay inaad u sheegtaa waxay leeyihin waa jariime waa dembi weyn waxay saxdu noqonaysaa si aan sumcad xun looga qaadan ya madhabkan iyo ariiqadan waa in marka waxaa weeye loo sheegaa sida iyagu aaminsan yihiin laga beri noqda ictiqaadka khilaafsan waxay dad badan ku kadiyeen waa taqiyadaas ee eh, hadday ictiqaadkooda suraxaan noqon lahaayeen mar walba qaar caddaynayo bannaanka la taagan oo marnaba aan qarsanayn siday u faafeen uma faafeen laakiin dadka waxay ku ugaadhsadaan marka hore inay taqyadaa u isticmaalaan dabeedna dadka markay ku kalsoonaadaan bay ictiqaadaadkii shay-an fa shay-an mas'ale mas'ale loogu dhiibayaa tadriijiyan ilaa marka dambe uu fakhi iyo dabankii si dhammaystiran ugu dhaco waa loo miiqaya ya marka waxay leeyihin taqiyadaasi waa waajib bay leeyihin sunno agtooda kama aha mubaaxna kama aha waxay leeyihin waa waajib sida salaaddu waajib u tahay taqiyadu waajib u tahay qofka markuu mukhaalif kala joogo taqiyadaa sheegi waayo oo ictiqaadka iyagu ay aaminsan yihiin u sheegan waaya dee wuxuu fashilinayaa bay leeyihiin dariiqadan iyo madhabtan ayuu fashilinayaa oo inaynay faafin buu ka qayb qaadanayaa markaa jariimu ku dhacay kuleeyihin nooca kale waa kadibu lqabiy waa ka waxa weeye nacaska beentiis waa nooc qaba ah wax waaqici khilaafaya laakiin ictiqaadkiisa waafaqaya masalan ciduu u qabo inay wanaagsan tahay ayuu wanaaggii ku sifaynaya iyadoo xaqiiqadu ay tahay inaan wanaagsanayn ruux lunsan bidcoole ah ama suufiya ama sindiiqa ayaa waxaa la odhanayaa waa saalix ama waa weli ilaahay waxaaba laga yaabaa sandaqa iyo kufri inuu ku jiro gaalnimo wa kadibu lqabiil saas aawood baa ibnu taymiya uu yidhi markuu kitaabkiisii fatwa alxamawiya wuxuu uhi qaala bacdu alakhbiyaa ariiqatu asalafi aslam wa ariiqatu alkhalafi aclam waaxkam axkam macaasiyada qaarkood waatay yidhaahdeen buu yidhi طariiqada salafkaa salaamo badan oo nabadgelyo badan ariiqada khalafka ayaana markaa waxa aclam waaxkam cilmi badan xikmadna badan waa nooc qabaa see dariiqatu salaf marka ay u noqon kartaa mid waxa weeye laga xikmad badan yahay oo laga cilmi badan yahay iyadoo la sheegay inay iyadu salaamo badan tahay miyaa salaamadii lagu helayaa cilmiga waxaan ahayn see dariiqada kale iyadoo laga salaamo badan yahay ay u cilmi badnaanaysaa xagga diin ahaan oo u xikmad badnaanaysa nooc qaba ah sheekhu calaa kulli xaal wuxuu markaa aada ugu dandaneeyey masalada ku saabsan runta in aada loogu dadaalo naftina markay kuugu sheekayso yacni waxa weeye been sheeg waa inaad xasuusataa sharafta ay leedahay runtu iyo fadiilada ay leedahay iyo xumaanshaha ay leedahay beentu marka sidaas aawadeed waa inaad ku sabir siisaa nafta inay run sheegto sheekhu waxa uhi raximah ullah waman tatallaca ilaa sumcatin fawqa mansilati ku kastoo u hanqaltaaga sumcad ka sarraysa maqaamkiisa iyo mansiladiisa falyaclam ana fi lmirsaadi rijaalan yaxmiluuna basaa'ira naafida ha ogaado inay waxaweye dhufayska ku jiraan rag yaxmiluuna markaa xambaarsan basaa'ira basiirooyin bimacnaa indho qalbi oo naafidatan dusaysa wa aqlaaman iyo qalimo xambaarsan naaqidatan wax naqdinaysa o wax dhaliilaysa fayazinuuna miisaamaya assumcata yani sumcadda iyo yani waxa weeye qofku markaa waxay warkiisa faafay bil waxay ku miisaamayaan yani adilada iyo aasaartay ku miisaamayaan fatatimu waxaa dhammaystirmaysa tacriyatuka in lagaa markaa waxa weeye lagaa siibo can alaaati macaanin lagaa qaawiyo bimacnaa lagaa siibaa loo jeedaa saddex arrin kow waxay tahay saddexdaasi waa faqdu siqati min alquluub kalsoonida markaa in la waasiiyo oo laga siibo min alquluubi qalbiyada oo qalbiyadu ku kalsoonaan waayaan qofka iyo dahaabu cilmika laba dahaabu cilmika cilmigaagu inuu tago wainxisaaru alqabuul aqbalaadda dadku warkaaga aqbalayaan oo ay qaadanayaanna inay koobnaato soo ururto saddex anlaa tusadaqa walow sadaqta inaan lagu rumaysan walow sadaqta aad run sheegtid be inaan lagaa rumaysan lays yidhaahdo un dee beentiisii buu wadaa wa biljumlati marka laysku duuduubo faman yaxtarifu zukhrufa alqowl kii ku shaqaysanaya hadalka la dhallaalaaliyey fa huwa akhu saaxir falalowga ayuu la walaal yahay oo bimacnaa shabbahaa walaa yuflixu asaaxiru xaysu ataa mana liibaanayo saaxirku ama falallowgu xayu ataa meeshuu yimaadaba liibaani maayo wallahu aclam allah baa u aqoon badan sheikhu wuxuu tilmaamayaa yacni magaca iyo markaa waxa weeye sumcaddaadu inay faafto aad markaa waxa weeye mashhuur noqoto caan noqoto taas waxa weeye haddii aad milicsanayso taa raadinayso dee dhibaatooyin baa kugu iman kara marka hore waxaa fiican qofku inaanu sumcadda iyo caannimada aanu raadinba ahlucilmigu waxay fadili jireen khumuulka iyo qarsoonida iyo khafaaga iyo daxsoonaanta ya taasay raadin jireen alimaamu nawowi riyaadu saalixiinka wuxuu baabaystaa baab ku saabsan yacni inkisaarka iyo khumuulka baab mawduuca ku saabsan buu baabaystaa adillana waa soo arooriyaan ya fadliga ay leeyihin buu ka warramayaa fadliga khumuulka iyo inkisaarka iyo tawaaduca naxwa haada lafdigii ma hayo adilada mawduuca loo soo arooriyey waxaa ka mid ah xadiidka nebiga calayhi asalaatu wasalaam ee muslim saxiixa ku soo wariyey ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alnaqiya alkhafiya allah wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ah ee naqiga saafiga ah ee alkhaniya haniga ah ee khina nafsi leh waa qanaacadii baa loo jeedaa laysa alghina can kasrati alcarad inama alghina hina alkhafiya ee qarsoon waa ruux dahsoonoo lama dhaadaan ah xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey sacd ibn abi waqaas xadiiskaa wuxuu u daliishaday madaxtinimada inaan la raadsan sacd ibnu abi waqaas markii inankiisu u yimi oo ku yidhi halkan baad adh iska raacanaysaa ya dadkiina waxa weeye madaxtinimadii bay u kala dheeraynayaan yaani adoo saabiqiintii ka oo dee casharat almubashiriin biljanna ku jira yani ayaa muraadkiisu yahay raggii fudaladaha adigoo ah ya yani maxaad markaa u raadin weyday yani inaad madax noqoto markaasuu yidhi xadiidkaasaa nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam markaa khafaaga iyo khumuulka saasa adiladu ammaantay fadli badanna loogu sheego a'immaduna aad iyo aad bay u sheegi jireen ya imaam axmed ninuu la dardaarmayo wuxuu ku yidhi akhmil dikrak fa innii buriitu bishuhra yacnii xuskaaga mid dahsoon oo aan markaa waxa weya muuqanayn noqo fa innii buriitu bishuhra aniga waa la imtixaano caannimaa laygu imtixaanay buuhi caannimaa laygu imtixaanay waatay ahlucilmiga qaarkood ku celcelin jireen xub duhuur yaqsimu duhuur sheekh albaani baa aad iyo aad ugu celcelin jiray muuqadka jacaylka qofku jeclaadaa dhabarkuu markaa ka jebiyaa ruuxa ya saas aawadee aad waxay uga carari jireen caanbaxay aad iyo aad uga carari jireen tawaaduca ayaa ku badnaa marka dadna waxay aada u raadinayaan sumcada iyo markaa caannimada iyo caanbaxa ayay aad iyo aad u raadinayaan dabeedna waxay u marayaan weliba dariiqyo xunxun bay u marayaan oo waxyaalo aan sharci ahayn inay sheegaan inay been sheegaan inay waxa weeye markaa eh, cudamada iyo dadka waaweyn ay isku taaraan oo ay qabsadaan oo ay markaa waxa weye yidhahdaan a'immada kibaarta ah inay markaa waxa weeye markaa radiyaan oo dhareeceeyaan oo wax ka sheegaan oo yacni marka ay doonaan markaa inay ku caanbaxaan in kunta khaamilan fatacallaq bicadiim baa markaa mida yidhi haddaad tahay mid khaamil oo iska dahsoonoo dadku aynay dhaadaynin nin cadiim oo mashhuur ah iska laalaadi war muxuu ahaa waa kii hebel radiyey maad garanayn waa kii hebel radiye waa kii hebel radiye ka qoray marka halkii halkiibu deed marka waxaa weeye uu doonaya inuu ka caanbaxo wuxuu yidhi marka haddii dee iyo qofka lagu qabto caaqibadiis waxay ku dambaynaysaa cilmigii sii day inuu markaa barako beelo qabuulkii wax laga aqbalaayey uu noqdo markaa mid eh, yani markaa soo yaraada la rumaysan waayo warkiisi qofka haddii been lagu barto warkiisa lama rumaysto qisaa jirta waagii hore lagu dhigi jiray madaarista yararka waxaa loo dhigi jiray waagii hore si waxa weeye markaa looga eriyo beenta inay been sheegaan waxay yidhahdeen nin baa wuxuu samayn jiray bay yidhaahdeen ariga markuu la joogo ayuu deedna qayliya hayaay hayaay hayaay dadkaa ku soo yaaca yacani waxa weeye waa bahaloo kale intuu yidhaahdo oo qayliyo markay dadku u yimaadaan bu yidhah waa iska ciyaarayey maalintii hore saasuu yidhi maalin labaad buu yidhi ma maalin saddexaad baa mise maalin afraadii baa bahalkii u saadsanayay u yimi markaasuu sidii u qayliyey markaasala beentii buu sheegaya inaga daaya sidii bu inagu ciyaarayaan halkii baa bahalka ku cunay bay yidhahdeen bimacnaa haddii qofku dadku been ku bartaan baa laga tusaalaynaya runtiisa marka dambe lama rumaysanayo isagoo been aan sheegaynu run sheegaya baan la rumaysanaynin beentana waxaa ugu daran in allah iyo rasuulkiisa been laga sheego waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban yani cid ka dulmi badani ma jirto wa adlamu dulm bimacnaa waa kufr in allah been laga sheegaa badrheedh looga sheegaa an qasdin nebiga haddii been laga sheegana waa min kabaa'iri dunuub man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa' maqcadahu min annaar yacnii ku kastoo been iga sheega xaalu u kasaayo ha diyaarsado meeshuu naarta ka geliyo meeshuu naarta ka fadhiisanayo ha diyaarsado yani naartuu geli doonaa baa loo jeedaa tacammudka loo kasayo looma shardiyo beenta oo hadduu qofku u qastay iyo haddaan u qasdinba hadduu wax waaqica khilaafsan uu sheego been buu sheegay laakiin ciqaabta lagu ciqaabaaya tacamudka loo shardinaya saas aawadeed baa xadiisku labadaba ku soo arooray man kadaba calaya falyatabawa maqcadahu min annaar mutacamidan ayn la socon iyo mutacamidan iyadoo la socoto mid walba waxaa la mida ah, man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar kadibkiiba marka wuxuu u qaybsamaa kadibu khaa iyo kadibu tacamud labadaa nooc buu qaybsana waciidka furitaanku ku furayo kollayba tacamud waa loo shardinayaa laakiin tasmiyada kadib looma shardinaayo tacamudka loo shardinaayo afar iyo soddon junnatu aalib alcilmi aalibulcilmiga gaashaankiisa ayuu halkanna sheikhu kaga hadlaya ku baxsinaya wuxuu sheikhu uhi raximah junnatu alcaalimi caalimka gaashaankiisa uu isku daafacayaa hee laa adri laa adri weeye ma garanaayo wayahtiku xijaabahu listinkaafu minha wayahtiku waxaa markaa burinaya ama jeexayo dilaacinaya xijaabahu teedkiisa waxaa dilaacinaya alistinkaafu minha in laga santaago laa adri in la yidhaahdo iyo wa qawluhu iyo inuu yidhaahdaa dillaacinaysaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa kada wa kada yuqaalu waxaa la yidhaahdaa war masaladaas waa maxay yuqaalu kada wa kada saa iyo saasaa la yidhaahdaa waxaan la hubin la yska sheegay wa calayhi marka sidaa lagu socdo fa ina nisfa alcilmi laa adrii cilmiga nuskii ama kala barkii waxa weeyaan laa adri ma garanayo weyi fa nisfu ljahli aqoon nuskeeduna yuqaalu wa adunnu waxa weeyaan waa kelmadda yuqaalu waa la yidhaahdaa iyo wa adunnu waa u malaynayaa taasina waa nisfuljahli weeye sheekhu halkan wuxuu tilmaamayaa caalimku inuu isticmaalo laa adri inuu isticmaalo oo wixii aanu garanay waa inuu ka gaabsadaa shaygaan cilmiga loo lahayn waa inaan markaa lagu dhiirin wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun muxaramaadkii waxaa ka mid ahaa qaciga ahaa in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wma baطna wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu clى allahi ma la taclamuun marka waa min almuxaramaat walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kugu sugnayn balce qur-aanka waxaa ku sugan iyadoo ilaahay nebi maxamed ka odhanaayo waxaad tidhaahdaa ma garanayo ya qul maa kuntu bidcan min alrusuli wamaa adri maa yufcalu bii walaa bikum umuuraha qaybiga ah waxaad tidhahdaa garan maayo wain adri lacallahu fitnatun lakum yani waxay la macno tahay ma garanayo intuna waa naafiya saas aawadee ashyaada qaarkood marka nebiga la weydiiye calayhi salaatu wasalaam oo aan waxba looga sheegin oo looga waxyoon nebigu waa ka aamusi jiray ilaa looga waxyoodo oo wax looga sheego bacdu salaf waxay yidhaahdeen nisfu alcilmi laa adri laa adri waa cilmiga kale barkii waa nuskii qaar baa doonay inay ictiraadaan oo waxay yidhaahdeen dee nisfulcilmi hadday tahay laba goor ku celi cilmiga ha ku dhammaystirmee laakiin muraadka looga jeedaa saa maaha waxaa looga jeedaa qofku haddaanu shayga garanayn uuna qirsan yahay inaanu garanaynin ya oo u yidhahdo ma garanayo dee ariiqi cilmiguu hayaa waayo waxaa laga yaabaa in loo sheego dabeedna uu aqbalo inta loo sheego inuu qaato aqbalo laga yaaba laakiin haddii waxa weeye uu isu qabo inuu garanaayo uuna leeyahay waa garanayaa waa sidaas xataa haddii loo sheego aqbali maayo xataa haddii loo sheego aqbali maayo jahilta wamaa tadri annaka jaahilun waman lii bian tadrii biannaka laa tadrii sidii shaacirkuu yidhi waad garan weyday mana garanaysi inaanad garanayn bal yaa ii kaa garansiiya inaanad garanayn in wax lagu garansiiyaa waa suurowdaaye marka hore yaa kaa dhaadhiciyo inaanad garanayn qofka haddii uu marka horeba isu qabo inuu garanaayo dee waxba aqbali maayo wajaahil murakab wuxuu aqbalayaa ma jahligi marka waa laba nooco waa jahli basiid iyo jahli murakab jahliga murakabkaa daran qofkuna waxa weeye hadduu wax walba is yidhahdo ka jawaab de khatar buu marka dambe ku dhacaya ya in qulta adri sa'aluuka xataa laa tadri wa in qulta laa adri callamuuka xataa tadri haddaad tidhahdo waan garanayaa way ku weydiinayaan siday kuu su'aalayaan dee waxaad ku dhacaysaa ma yani waxaanad garanaya way ku weydiinaya xataa laa tadri haddaad tidhahdo garan maayana way ku barayaan yacnii ilaa aad ka garanayso ama si aad u garato marka caalimka gaashaankiisu waa laa adri ya man akhta'a laa adri usiibat maqaatiluh wax bacdu salaf ay yidhaahdeen laa adri ninka seega halis baa laga haleelayaa meel halisa ayaa laga liishaamaya marka dambe ya usiibat maqaatiluh marka ljahli wuxuu noqonayaa buui yuqaalu iadunnu saasaa la yidhaahdaa marka yuqaalu iadunnu in iskaga dhiirda maaha caalimka hadduu yidhaahdo adunnu waa ka duwan tahay qofka jaahilka inuu yidhahdo adunnu oo caalimka hadduu yidhaahdo adunnu inay saa tahay baan u malaynayaa dee dannigiisu waa muctabar waayo waxaa la yidhahda dannu alcaalimi xukmun caalimka dannigiisu waa xukum waayo ijtihaadkiiba dee wuxuu ku gaadhaya waa danni un maaha yaqiin masalo walba inuu yaqiin gaadhayo maaha masaaisha qaarkood baa dee adiladu khafi tahay masaaisha qaar baa ijtihaadi ah masaaisha qaar baa adiladu tacaarud ku sugan yahay tarjiix u baahan tahay keebaa raajixa keebaa marjuuxa yacni waxa weeyaan raajixa iyo marjuuxana waxaa loo eegayaa un wax danniga qaalib yeelaa qudbu raxaha quwat lmadinna fahiya ladaa tacaarudin ma'inna tarjiixoo dhan muxuu ku wareegaa oo wax malaha raajix ka dhigaa ya tarjiixaadka waxay ku wareegayaan quwat lmadinna waa malaha wax xoojiyo mala xoog leh fahiya ladaa tacaarudin ma'ina qodobka shan iyo soddonaad almuxaafadatu calaa ra'si maalik inaad ilaaliso raasamaalkaaga oo saacaati cumurig raasamaalkaas la sheegayaana waa saacadaha cumrigeen inaad ilaaliso calaa ra'si maalika raasamaalkaaga nolosha inaad ilaaliso saacaati cumurika saacadaha noloshaada inaad ilaaliso ayaa halkanna lagaga hadlaya alwaqta alwaqta liltaxsiil waqtiga laazima waqtiga ku dadaal wakhtiga ilaali waqtiga ilaali litaxsiili xasilinta cilmiga aad yacni cilmiga aqoonta kororsiga aad kororsanaysa aad aqoonsanayso cilmi yeelanayso yacni wakhtiga u ilaali fakun xilfa camalin laa xilfa bataalatin wa batar waxaad noqotaa mid camal la jaal ah oo camalka ay iyo shaqada ay xulafo yihiin ya yacnii xilfa camal waxaad xulafo la noqotaa yacni shaqada markaa la noqo inaad shaqayso shaqadaasi waxay noqon kartaa xaggii cilmiga waxay noqon kartaa xaggii cibaadada yacni dadaalka inaad la timaado laa xilfa bataalatin wa batar mid waxa weeye shaqa la'aan la jaal ah oo xulafo la'ah iyo wa batarin kibir mid la jaala ha noqonin yacni kibir iyo shaqa la'aan mid la jaala ha noqonin ee waxaad la jaal noqotaa aad xulafo la noqotaa yani markaa shaqada iyo camalka wa xilsa macmalin laa xilsa talahin wa samar wa macmalin waxaad noqotaa yacni marka xilsiga asalahaan waxaa la yidhaahdaa kunuu axlaasa buyuutikum yacni gogasha markaa waxawayan ama bisaadka guriga la dhigo ayaa la yidhahdaa sidaas aawoodee axaadiistii fitanka waatay ku soo aroortay kunuu axlaasa buyuutikum ya waxaad noqotaan yacni dermada gurigiinna taalloo kale noqda yacni siday u laasimayso guriga sidaasoo kale u laasima wakhtiga fitnada marka waxaa la tilmaamaya wax la qabanaayo mid marka uga dhigan yacni gogashaasoo kale uga dhigan ya oo iskaga dhex shayga waa iskaga dhex sugnaataa soo maa iminka gogosha masjidku masjidka iskaga suganta meel loogama baxdo mid sidaasoo kale markaa waxa weeye wixii la qabanayo laazimaya noqon laa xilsa tarahin wa samar talaha waxaa la yidhaahdaa wareerkaa la yidhahdaa alxayra yacni mid waxa weeye laazimaya wareer iyo eh, caways iska caweeyo laan ku caweeyo ha noqonin samarku waa soo jeedka markaa la soo jeedoo la caweeyo laa samara ila limusallin aw musaafir hatii xadiis lagu soo wariyey yacni soo jeed wanaagsani ma jiro mooyaane mid tukanaya ama mid markaa socdaaloo safara yacani labadaas soo jeedkoodu waa fiican yihiin laakiin dadka kale soo jeedkoodu ma fiicna wax kaloo kolle adilada kale ka reebtay waa jirtaa sida xadiiska abubakar inuu la soo jeeday martidii samaru cilminna waa jira cilmi in lagu soo jeeday waayahay faalxifdu cala alwaqti biljiddi walijtihaad ilaalinta wakhtiga la ilaalinayaa wuxuu ku dhacayaa biljiddi yacni markaa dadaal iyo walijtihaadi yacni dadaal ayuu ku dhacayaa waa isla macni jiddiga iyo ijtihaadku waa isla macni wa mulaasamati alab iyo doonista cilmiga la doonaayo in la laasimo oo la joogteeyo wa musaafanati alashyaakh iyo markaa mashaayikhda in waxa weeye afkooda wax laga qaato oo mushaafahatan markaa cilmiga lagula kulmo afkooda laga qaato iyo walishtiqaali bilcilmi iyo in cilmiga lagu mashquulo qiraa'atan xagga akhrinta wa iqraa'an iyo xagga yacni cid in loo akhrinayo qiraa'atan waa inuu isagu akhrisanayo iqraa'anna waa inuu cid u akhrinayo oo mutaalacatan iyo inuu taalacanayo oo cilmiga eeganayo dheehanayo wa tadabburan iyo inuu u fiirsanayo wa xifdan iyo inuu qaybaayo wa baxsan iyo inuu masaladii masaa'ishii baxsinayo cilmigii oo baarbaarayo masaa'ishaas laa siyamaa fii awqaati sharxi shabaab waxa iyagu wax la mida aanu jirin oo ka sii xag jira awqaadda dhallinyarada marka waxaa madaxa madow yacni wakhtigoodao kale sharxigu waxa weeye shaygu waa cusaybkiisa weeye dhallinyarnimadu markay cusub tahay baa wakhtiyadaasa ka sii xag jira iyo wa muqtabali ilcumri iyo cimriga qaybtiisa hore wa macdil ilcaafiya iyo caafimaadku asalkay ku sugan tahay qofku markuu yar yahay waa ka caafimaad badan yahay markuu weynaado oo da' noqdo markuu da' noqdo xanuunno badan baa yimaadda dacfi baa yimaadda xanuunaduna waa soo kordhaan laakiin waxa weeye marka uu dhallinta yar yahay sida qaalibka caafimaadkaa badan caafimaadka ayaa badan fakhtanim hadihi alfursata alghaaliya u fiirso fursadda yacni qaaliga a u fiirso litanaala rutaba alcilmi alcaaliya si aad u gaadho cilmiga derajooyinkiisa alcaaliyata koraysa si aad u gaadho fa innahaa waqtu jamci alqalbi waijtimaaci fikri waayo qalbigu wakhtigu eh, kulmaayey ee masaa'isha ku kulmaayey wakhtigeedii weeye iyo waijtimaaci ilfikri fakarku wakhtigu kulmaayey wakhtigeedii weeye waxa uu qofku markaa u jeesto uu dhallinta yar yahay dee waa ka soo dhalaali karaa oo humuum badan iyo shawaaqil ma leh yaa yacni carruura kama daba ooyayaan oo markaa waxa weeye reere iyo dee waxa weeye dumar iyo caruuro iyo manaasib iyo yacni shaqooyin iyo talooyin iyo waxaasoo dhan waxaa laga yaaba inuu ku jirin laakiin markuu da' noqdo waxyaalo badanna hawlo badan baa soo kordhaya waxaa laga yaabaa reer iyo carruur inay jiraan waxaa laga yaabaa xilal kale inay ku yimaadaan waxaa dhici karta marka waxa weeye in hawlo badan lagula soo galgasho oo markii hore lagaga gudbanaa oo lagu yidhaahdo marka waxa weeye yacni tala loo baahan yahay ama xag reer ha noqoto ama xag markaa e, dad kaleba ha noqote fainaha waqtu jamci alqalbi waijtimaaci alfikri liqilati shawaaqil mashquulladu inay yar yihiin daraaddeed waasawaarif iyo waxaa ka leexinayaa inay yar yihiin daraaddeed can iltizaamaati alxayaati noloshu waxyaalaha ay laasimsanayso watara'usi iyo markaa waxa weye madaxtinimadu waxyaalaha ay laasimsanayso walikhifati dahri yacni wuxuu tilmaamaya mashquulo badan baa markaa ku iman kara markaa qofkani waa mashquul yar yahay marka da'diisu yar tahay marka waxay ka leexinayaa cilmigii iyo inuu barto waa yar yihiin wax ka mashquulinayaana waa yar yihiin halkaa muxuu idin qoray can buu idiin qoray mise min can iltizaamaati isku nus kayr nahay kale maxay qorayaan min ma qorayaan waayahay cala kulli xaal waxay u eg tahay mashquuladan iyo sawaariftan inuu tilmaamaayo in waxa wax leexinaya ee mashquulinayaa ay ku dhacayaan oo ku xasilayaan ama madaxtinimada ama noloshu waxyaalaha ay keensanayso inay ku xasilayaan marka kaannahu ay tahay ay biiltizaamaati alxayaati waatara'usi yacni waxa weye inuu ku mashquulayo oo bimacnaa ama ay sarfinayso waxyaalaha marka waxaw noloshu ay laasimsanayso ama madaxtinimadu ay laasimsanayso hadduu madax noqdo dee ma haleelaayo hadduu hadhow cilmigii haleeli maayo bal waana sii hubin doonnaa laakiin waxay u eg tahay ama meeshaan can ahayd ama cantan baabkeedii ahayd oo u dhacaysa biltizaamaati bimacna albaa noloshu waxyaalahay laazimsanayso iyo madaxtinimadu wax yaalahay laasimsanayso waxyaalaha shawaaqisha iyo sawaariftu xaalay ku dheehan yihiin walikhifati aldahri waalciyaal waxaa kaloo fakarku u kulansanaanaya wakhtigaas iyo qalbiguba dhabarku inuu khafiif yahay daraaddeed oo culays aanu jirin iyo walciyaali iyo ciyaalkii markaa inay yar yihiin daraaddeed oo bimacnaa waxa weeye de hadday caruurihii markaa bataan laftooda mashquulkooda iska leeyihin shaacirku wuxuu uhi maa lilmuciili walilcawaali inamaa yascaa ilayhina alfariidu alfaariyu maa lilmuciili walilcawaali maxaa u sugnaaday kii ciyaalka badnaa iyo walilcawaali manaasisha eh, guryaha koreeya ama martabooyinka koreeya iyo kii carruurta badnaa maxaa iska galay inamaa yascaa ilayhinna alfariidu alfaaridu innamaa yascaa ilayhinna manaasishaa korreeya waxaa u roora oo xaggeeda u kaca alfariidu ay ilmufradu kii la keliyeeye alfaaridu ay ilmutafaridu keliyoobay shaksi marka keligii ah ayuunbaa markaa meelahaa sarreeye markaa doonan kara laakiin ruux markaa waxa weeye saqiilu dahri ah oo markaa waxa weeye mashquuladiisu badan yihiin oo ciyaalkiisu badan yihiin yacni maqaamkaasoo kale dee maba haweysanayo kuleeyihi yani waxaan baa ka mashquulinaya tilmaamaya waxaa loo nisbeeyey abulfaraj caliy bn xusein waxaana odha sii socday faashamsu tajtaabu asamaa'a waxiidatan wa abu banaati nacshi fiiha raakidu wuxuu ku daray beydkaas qoraxdu samada waxay goysaayoo martaa iyadoo keligeed ah aan cidila socon waa abu banaati nacshi xidigahan markaa nooc xidigaha ka midoo markaa waxa weeye nacshu banaatu nacshi suqra iyo nacshi kubra iyo baa la yidhaahdaa marka waxa weeye waa xidigo urursan oaan ahayn marka waxa laxaha aynu naqaano ama ururta kuwa la yidhaahdo ama laxaha kolba saad u taqaan ma aha kuwaas waa kuwo kaloo iyaguna urursan oo marka waxa weeye dhowr xidigood ah oo tumbul ah markaasu wuxuu yidhi waa abu banaati nacshi fiiha raakidu xidigaha banaatu nacshiga la yidhaahdo kau aabbaha bimacnaa ka ugu weyn isagu halkaasuu iska fadhiyaayo isagu dee ma dhacayo ee halkay qoraxdu markaa intay soo baxdo haddana xagga kale ka dhacayso waa yani waxa weyaan wuxuu ku shabbahayaa saasoo kale u shabbahaya khulaasada uu sheikhu inoo sheegaya waxay ku saabsan tahay awqaadda in laga faa'iidaysto saacaadka cumriga aad iyo aada looga faa'iidaysto oo wakhtigii lagaga faa'iidaysto cilmiga iyo cibaadada mid walba khaas ahaan weliba cilmiga ayuu sii sheegayaayo mowdican uu kaga hadlayaa likulli maqaamin maqaal marka wuxuu leeyahay waa in markaa awqaadda laga faa'iidaystaya saacaadka cumriga oo taxsiilka cilmiga la xasilinayo looga faa'iidaystaa in la shaqeeyana la laasimaa shaqo la'aanta iyo kibirka waa in la iska jiraa ya awqaaddii markaa waa in lagu dadaalaa jiddiiyo ijtihaad man jadda wajad kii dadaalaa waa helaa ya kii dadaalaa waa helaa marka dalabkii waa in la laasima cilmiga la doonaayey mashaayikhda laga qaadanayey cilmiga waa in lagu mashquulaa akhrintiisa la akhrisanaayo akhrinta cid loo sii akhrinayo mutaalacada la taalacanayo fiirsiga loo fiirsanayo qaybista la qaybaayo masaa-isha baxsiga la baxsinayo khaas ahaan awqaadda la yaryahay waa in aada looga sii faa'idaystaa yani wakhtigaas qofku mashquullo badan ma hayso yacni ashawaaqilu waa waxyaalaha qofka mashquulinaya cilmigii waa ka sarfinaya marka wakhtigaa uu mashquulkiisi yar yahay oo cid wax ka sugaysa aanu jirin mashquullo badanoo la kulmaya aanu jirin waynu aada isku mashquuliyaa inuu wax anfacayo awqaadda kaga faa'iidaysto dhallinyarada qaarkood waxay ku mashquulaan inay ka fekeraan mustaqbalka waxay noqon doonaan dabeedna fakerka taa ay ka fekerayaan maxaad noqon doontaa maxaad qaban doontaa maxaad samayn doontaa ayaa waxay ka luminaysaa wakhtiga uu joogay ka luminaysaa awqaaddaas soo socota waa keybgiyo waxaad noqon doonto fakerkaaga waa inaad ku ururisaa wakhtigaad joogto kunibna yowmika la yidhi waxaad noqotaa maalintaada mid waxa weeye maalintaas aad joogto mid ka fekera oo ku dadaala kaannahu maalintaas ku dhashay laakiin haddaad ka fekerto mustaqbalka soo socda maxaad noqon doontaa ama maxaad samayn doontaa ama maxaad qaban doontaa kaa soo socdana waxba kama qabanaysid kanna waa ku dhaafaya waa kaa tegaya ya kanna waa kaa tegaya cumar bnu khadaab wuxuu tafaqahuu qabla an tasuuduu waxaa kaloo loo dabdiyaa qabla an tusawaduu tafaqahuu fiqhiga iyo cilmiga barta qabla an tasuuduu intaydaan madax noqonin ka hor cilmiga iyo fiqhiga barta ama qabla an tusawaduu intaan madax laydinka dhigin oo sayidyaal laydinka yeelin ka hor cilmiga barta ruux hadduu madax noqdo haaliban cilmi ma korarsado ya haaliban cilmi ma korarsado waxay culammada qaarkood yidhaahdeen ceebaha qadaaga waxaa ka mid a ah inuu qofku qaadi noqdo siduu cilmiga u baran jiray haddii uu markaa qaadi noqdo marka qadaagii iyo qaadinimadii laga casilo xalqadda halkuu ku fadhiisan jiray kuma soo noqdo xalqadii dib ugu soo noqon maayo marka hadduu qofku sayid noqdo oo bimacnaa cid madax u noqdo ama madax dhaqameed ha noqdo ama madax dowladeed ha noqdo waxa weeye waa ka mashquulaya cilmiga waa ka mashquulaya waa shay marka mujarad ah madaxnimadu kuma gaar ahaata dowladdo keliya xataa ta marka waxa reeruhu waa shuqli socotaa waa mashquul midhan ya maalin walba sida lo odhanaya hawl baa jirtaa ree hebel baa waxayna kala galeen ree hebel baa waxynaga rabaa ree hebel baynu wax ka rabnaa ree hebel maxaynu ugu jawaabnaa yacni waxa weeye waxay noqonaysaa shuqli shaaqil ya taasay noqonaysa marka fursadda in laga faa'iidaysta calaa kulli xaal laga qaadanaya oo faraaqa yacni marka laga faa'iidaystaye firaaqada halkaa aynugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk